بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد cashirkeennu wuxuu ka bilaabmayaa bogga boqol iyo labiyo toban ayuu ka bilaabmayaa waana lixda meelood ee ficilka mudaaric an mudmaraa an xadfan lagu nasbiyo waxa weye lixdaa meelood waa meesha koobaad waxaa la yidhaha bacda laami ljuxuud baa la yidhaha ama laami tacliil bacda laami tacliil baa u horaysa qodobka labaad waxa weeye bacda laami ljuxuud baa iyaduna kusoo xigta bacda laami ljuxuud qodobka saddexaad waxa weeye bacda xataa ereyga xataa a kadib weeye bacda xataa qodobka afraad wuxuu noqonayaa qodobka afraad waa bacda faai sababiya bacda faai asababiya baa la yidhahdaa bacda faai sababiya sababiya bacda faai sababiya qodobka shanaad waa bacda waawi lmaciya bacda waawi lmaciya baa la yidhahda maciya bacda waawi lmaciya qodobka lixaad ee u dambeeya waa bacda ow ow bacda ow baa la yidhaahdaa ow haddaba sida aan dareemayno ficilkaa mudaaric ee lagu nasbinayo lixdaa meeloodba anta mudmarada ah inagoonu kala eegaynin antaasi in waajib loo idmaarayo iyo in jaais loo idmaarayo ayaynu halkan cashirkeyga ku arki doonaa biidn illaahi tacaala khulaasada cashirkani wuxuu noqonayaa bacda laami tacliil shan bay qaadanaysaa taasi shantii ficil mudaaric bay u baahan tahay taasina shantii ficil mudaaric bay u baahan tahay taasina shantii ficil mudaaric ayay u baahan tahay taas u dambaysaana shantii ficil mudaaric ayay u baahan tahay taasi sow laba ma aha labadaa waxaad ku dhufani an baad ku dhufani mid kastaba dee shantiibuu u baahnaanaya labadaa waxaan ku dhufanayaa shan waxay ii noqonaysaa toban tobankaasaa sagaal daba dhaca tobankaasaa sagaal lagu sii dhufanaya waxay ii noqonayaa sagaashan sagaashankaa ayuu noqonayaa labadaa qura sagaashan tusaalaa laynooga baahan yahay labadaa marka la rabo sagaashan tusaalaa laynooga baahan yahay waayo faa sababiya waxay inaga doonaysaa shantan ficil mudaaric ee cashirkeennii shalayna ku soo jiray uun shanta ficil mudaaric oo shantuba sagaal dee mid kastiba u sagaal meelood daba dhacayo sideed dalaba iyo xabad amar ee nafyi ah ayuu daba dhacaya yunsabu waa la nasbinayaa alficlu mudaaric ficilka mudaaric yunsabu waa la nasbinayaa alficlu lmudaaric ficilka mudaaric bian ayaa lagu nasbini mudmaratan la xadfay cinda albasriyiina basriyiinta agtooda fii sitati mawaadica lix meelood wahiya iyadu waa bacda laami tacliil laamka laamu tacliilka adabadii wahiya laamu waa laamta allatii laamta tufiidu faa'iidaynaysa cilata wa sababa alficli wa sababa alficli cilada iyo sababta ficilka wailayka waxaanad qaadataa amilatahaa tusaalayaasheeda qaado wailayka waxaanad qaadataa amilatahaa tusaalayaasheeda qaado qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi katab alilaahu lahu shahaadata maratan liyafuuza minhu biaacmiha alcasaali kataba alilaahu ilaahu wuxuu qoray lahu isaga ashahaadata shahaado ayuu u qoray maratan mar liyafuuza si uu u liibaano minhu xaggiisa biacmihaa dhadhankeega alcasaale ee malabkaoo kale ahaa haddaba markaan doonayno tusaalaha kataba ilaahu shahaadata maratan liyafuuza laamka liyafuuzii laamu tacliil baa loo yaqaanaa ficilkan uu galayna waa saxiixulaakhir waa yafuuza calaamatu nasbuhu waxa weeye fadxaha caamilka nasbiyeyna kuufiguna laamka laftiisu u haystaa basriguna an mudmara'a ah buu u haystaa qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi warafcu liwain shaadad allahu caqdahu liyacluu waxaqun ow liyasfuula baailuun warafcu liwaain in calanka kor loo qaado calankaasoo shadad allaahu alle uu adkeeyo caqdahu caqdigiisa iyo heshiiskiisa iyo xidhidiisa liyacluwa si uu koru u kaco xaqun xaqu ow liyasfula si uu uhooseeyo baailun baailku si uu uhooseeyo waa liyacluwa iyo liyasfula labada ereye halkaa ku kala jira liyacluwa iyo liyasfula labada ereye halkaa ku kala jira ayaa sidaynu arkayna laamu tacliil ay ku jiraan labada ereyba ka hore liyacluwihi waa muctalun bilwaaw calaamatu nasbuhuna waa fadxaha daahirada ah qaala shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi والليل كموج البحر يرخى سدوله عليا بأنواع الهموم ليبتلي والليل هبين بدنا كموج البحر بدا موجد يدو كلا أرخى وحو رارعي سدوله داهيديس أيو رارعي علي أنيق دشيد ليبتلي سوي امتحانه bianwaaci lhumuum murugada noocyadeeda kala duduwan si uu igu imtixaano walaylin habeen badana walaylin habeen badana habeenka oo ka mawjilbaxri badda mawjadeeda oo kala ah habeenka oo arkhaa sii daayay suduulahu daahyadiisa calaya aniga dushayda liyabteliya si uu ii imtixaano bianwaaci lhumuum murugada noocyadeeda kala duduwan si uu igu imtixaano ereyga liyabteliyeah ayaynu doonaynaa waxaa lagu nasbiyey waa an mudmara'a ah. ficilkuna waa mucjalun bilyaa calaamatu nasbuhu waa fatxa muqadara oo gabayga dartiibaa iminka loo reebayahay liyabtali loo leeyahay qaala tacaala alle wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi hum iyagu ulaa'i kuwaan weeyaan calaa ahari raadkaygay ku dul sugan yihiin wacajiltu ilayka waan kuu soo degdegay rabbi yaa rabbi rabbiyow litardaa si aad iga raalli noqoto haddaba litardaa baan doonaynaa waxaa sidaynu dareemayno waa ficil mudaarico muctalu bilalifa waxaa lagu nasbinayaa an mudmaraa bacda laami tacliil calaamatu nasbuhuna waa fatxa muqadara qaala tacaala alle ayaa yidhi wakadalika saasoo kaleanu jacalnaakum idinka yeelnay ummatan ummad wasatan dhexdhexaada litakuunuu si aad u ahaatiin shuhadaa'a kuwa ku markhaati kacaya cala naasi dadka dushooda ereyga litakuunuu laamkaasi waa laamu tacliil weeye ama laamkii lo odhan jiray laamukay weeye takuunu waa ficil mudaaricoo afcaalu lkhamsa ah calaamatu nasbuhu waa xadfu nuun caamilu nasbuhuna waa an mudmara ah oo laamka dabadii sidaynu dareemayno la xadfay bacda laami ljuxuud laamka laamuljuxuudka ah bacda laami ljuxuud laamka laamuljuxuudka ah kadib ayaynu halkana ku arki doonaa biidni illaahi tacaala wa bacda laami اljuxuud kiyo anti ay wax nasbinayso shantaa hore laamu tacliilka bay ahaayeen halkana shan baynu arkaynaa laamuljuxuudka ka dambaynaya bacda laami ljuxuud laamuljuxuudka horta waa laamka sideeya waa laamka maa kaana daba dhaca ama lam yakun daba dhaca wahiyo laamu waa laamta alwaaqicatu dhacaysa bacda maa kaana maa kaana ayay daba dhacdaa ow lam yakun ama lam yakun bay daba dhacdaa qaala tacaala ama wax laga ishtiqaaqday sida lam akun iyo lam takun iyo lamna kun iyo maa kuntu iyo eeg maa kunti iyo maa kaanat iyo waa isku wada laamuljuxuuduun laamka intaa daba dhacaa qaala tacaala alle wuxuu yidhi maa kaana allaahu alle ma aha liyadara almu'miniina mu'miniinta mid kaga tegaya calaa maa antum calayhi si waxaad ku dul sugan tihiin xataa yamiisa si uu kala sooco alkhabiisa ka liita min aayibi ka wanaagsan si uuga sooco waana saxiixulaakhir waxaynu doonaynaa liyadara almu'miniin halkaa liyadara almu'miniin markaynu rabno laamkan ku jira laamuljuxuud baa la yidhaha ilain maaka anaa ka horreeye waxaa lagu nasbiyey yadarada waa ficil mudaaricoo saxiixulaakhirahe an mudmara ah sida besrigu qabo kuufigu siduu qabana laamka laftiisa calaamatu nasbu waa fadxaha daahirkae liyadara ka muuqda maa kaana allaahu alle ma aha liyadara almu'miniina mu'miniinta mid kaga tegaya calaa maa antum calayhi waxa aad ku dul sugan tihiin xataa yemiize ilaayuu kala sooco uu ka sooco alkhabiisa ka qurunka ah min aayibi ka wanaagsan waa saxiixulaakhir maa kaana alkhaa'inu khaa'inka iyo tuuguna ma aha liyanjuwo mid badbaadaya waa muctalun bilwaaw ficilkani haddaba liyanjuwo laamkaasi waa laamuljuxuud yanjuwa waa ficil mudaaric oo wow ku buka calaamatu nasbuhu waa fadxa daahira lam yakun akhi walaalkayna ma aha liyabkiye mid ooyaya ficilka mudaaric waa yabkiya waa cala mansuub calaamatu nasbuhuna waa fadxa daahira waxaana lagu nasbiyey an mudmaraa bacda laami lam yakun khaalidun khaalid ma aha liyakhshaa mid ka baqaya hayr allaahi ilaahay hayrkii ficilka mudaaric waa yakhshaa waxaa lagu nasbiyey an mudmaraa bacda laam ama laamka laftiisaba siduu kuufigu qabo waa muctallun bilif laamkanina waa laamu ljuxuud calaamatu nasbuhu waa fatxa muqadara qaala tacaala alla wuxuu yidhi wamaa kaanuu mayna ahayn liyu'minuu kuwa rumaynaya kadaalika sidaasoo kale ayaanu najzi u abaalinaynaa alqowma almujrimiin qoomka dembiilayaasha ah waxaan doonaynaa wamaa kaanuu liyu'minuu markaynu nidhaahno ereygan liyu'minuu laamkaasi waa laamuljuxuudi layn maa kaanuu baa ka horreeye ficilkanina waa afcaalulamse waxaa nasbinaya an mudmara'a iyo laamka labadaba waa la yidhi calaamatu nasbuhuna waa xadfu nuun wamaa kaanuu mayna ahayn liyu'minuu kuwa rumaynaya kadaalika sidaasoo kale ayaa najzi u abaalinayna alqowm almujrimiin qoomka dembiilayaasha waana afcaal hamse bacda xataa xataa dabadeed allatii xataada oo tufiidu faa'iidaynaysa alqaayata qaayo iyo yool faa'iidaynaysaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen lan nabraxa ka zuuli mayno calayhi dushiisa caakifiin inaan dul fadhinno xataa yarjica ilayna ilaa intuu nagu soo noqonayo muusa muuse waa xataadii qaayaha faa'iidaynaysay shanteedii baan halkan bilaabaynaa haddaba xataa yarjica waxa wax nasbinaya kuufigu siduu qaba waa xataa basrigu siduu qabana waa an xataada dabadeed xadfan yarjica waa ficil mudaaric oo mansuuba calaamatu nasbuhuna waa fadxa daahira weeye ilan waa saxiixulaakhire ucallimu waxaan barbaraa waladii ilmahayga yar kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa ayaan barbaraa xataa yatluwa ilaa yuu akhriyo can dahri qalbin dusha uu ka akhriyo waana muctallun bilwaaw haddaba xataa yatluwa markaan doonayno ereyga wax nasbinayaa waa xataa siduu kuufigu qabo besrigu siduu qabana waa an xataada dabadeed xadfan ficilka la nasbiyeyna waa yatluwa calaamatu nasbuhuna waa fadxa daahira ilan waa muctallun bilwaaw eh laalzamanaka waan ku laazimayaa oo kaa dul dhaqaaqi maayo xataa taqdiya ilaa inta aad ii gudaysid xaqii aniga xaqayga aad ii gudaysid ee er ficilka la nasbinayaa waa taqdiya calaamatu nasbuhuna waa fadxa daahira caamilka nasbiyey basriga agtiisa waa an mudmaraa kuufiga agtiisana waa xataada la waan xidhi asaariqa tuuga xataa yalqaa si uu ula kulmo jazaahu abaalkiisa haddaba ereyga la nasbinayaa waa yalqaa noociisuna waa muctallun bilif calaamatu nasbihiisuna waa fatxa muqadara caamilka nasbiyey basrigu an buu leeyahay kuufiguna xataada ayuu leeyahay calaykum idillatu dulli baa dushiinna ahaan walmaskanatu iyo miskiinnimo ayaa dushiinna ahaan xataa tarjicuu ilaa inta aad uga laabanaysiin ilaa kitaabi illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa intaad uga laabanaysiin ficilka mudaaric waa tarjicu calaamatu nasbihiisuna waa xadfu nuun ka nasbinayaana waa an mudmaraca siduu basrigu qabo siduu kuufiga qabana waa calaamatu nasbuhu ka wax nasbinaya waa xataada calaamatu nasbuhuna sidaan sheegnay waa xadfunuun ilan waa afcaalulkhamse eh bacda ow allatii bimacnaa ilaa owda macnaheegu ilaa yahay ayaa ficilka mudaaricee dabadhaca la nasbinayaa ilaa markuu yahay oo inyar inyar uu dee u dhammaanayo ama ow bimacnaa ilaa ama owda macnaheegu uu ilaa yahay owda laba macnay noqonaysaa mar bimacnaa ilaabay bay noqonaysaayo waa wax in yar in yar u dhammaanaya marna bimacnaa ilaabay bay noqonaysaayo waa wax in badan kale hor dhammaanaya waa bacda ow ow dabadeed allatii owda oo bimacnaa ilaa'a ow bimacnaa ilaa'a istamic waxaad dhegaysataa nusxa dabiibi dhakhtarka taladiisa ow yatimma intuu ka dhammaystirmayo shifaa'u ka caafimaadkaagu owdaasi waa bimacnaa ilaa ixdar waxaad ka digtoonaataa min alsadi libaaxa ow tanjuu inaad badbaad ilaa intaad ka badbaadayso owdaasi waa bimacnaa ilaa haddaba ow yatima yatimadaasi saxiixulaakhir bay ahaydoo waxaa lagu nasbiyey fadxa daahira ow tanjuwana waa muctalun bilwaaw oo waxaa lagu nasbiyey fadxa daahira laaqtulannaka waan ku dili aw taqdiya dayni ilaa intaad daynkayga isiinaysid laaqtulannaka waan ku dili aw taqdiya ilaa intaad isiinaysid dayni daynkayga haddaba taqdiya waa ficil mudaarico yakubuka waana mansuub calaamatu nasbuhuna waa fadxa daahira ka wax nasbinaya waa ow siduu kuufigu qabo siduu basrigu qabana waa an mudmara'a laactadiranna cudurdaar ayaanu samayni ilalwaalidi waalidka ow yardaa canii ilaa intuu iga raali noqonayo laactadiranna cudurdaar baan kay samaysan ilalwaalidi waalidka ow yardaa canii ilaa intuu iga raali noqonayo waxaan doonayaa aaway haddaba ficilkii mudaaricee halkaa joogay waa ow yardaa yardaadaa weeye waa ficil mudaaricoo alif ku buka waxaana nasbinayo owda siduu kuufigu qabo ama anta mudmarada ah siduu basrigu qabo calaamatu nasbuhu waa fadxa muqadara la uqaatilanna waan la dagaalamay alkufaara gaalada ow yuslimu ilaa inay islaamaan mooye ow yuslimu inay islaamaan mooye ow yuslimu inay islaamaan mooye ficilka mudaaricee la nasbinayaa waa yuslimu noociisu waa afcaalu lkhamse calaamatu nasbihiisu waa xadfu nuun caamilka nasbiyey kuufigu owduu leeyahay basriguna an mudmara mudmaraa ayuu leeyahay bacda faai sababiya haddaba facda sababiyadu shantii ficil ayay nasbini sagaal meeloodna shantaasi way dhicioo shan sagaal lagu dhuftay ayuu warkeegu noqonayaa bacda faai sababiyati waa faau sababiyadii shan sagaal lagu dhuftay ayaad soo qaadan doontaa shan sagaal lagu dhuftay ayaad soo qaadan doontaa ilaa shan iyo afartan meelahaasi ay inoogu noqoto bacda faai sababiya wahiy alwaaqicatu waa ta dhacda shan lagu dhuftay dee sidaynu arkayno sagaal sagaal markii toban sagaal markii lagu dhufto sagaashan buu noqonayey sagaashan buu noqonayey waa si wanaagsan weeye waa han iyo afartan iyo han iyo afartan faau sababiya han iyo afartan bay daba dhacaysaa han iyo afartan jeer bay nasbinaysaa waawlmaciyana han iyo afartan jeer unbuu nasbinaya waa bacda faai sababiya fada faau sababiyada ah dabadeed ayaynu wax ku nasbini ficilkii oo waxaa laynaga rabaa inaynu ficilka mudaaric nasbinno faau sababiya innagoo isticmaalayna wahiya fa'da faau sababiyada la yidhaahdaa alwaaqicatu waa ta dhacda bacda tiscati ashyaaa sagaal shay ayay daba dhacdaa yajmacuhaa waxaa jamcinaya qowlushaaciri gabayaaga qowlkiisa muxuu gabayaagu yidhi murwad cuwaan hawas alwacriid lixaadihim tamanawrju kadaaka nafyu qaad kamula wacrid lixadihimu halkaa lixadihimubaa ka xidfan murniyahu amar waa amarkii baa looga jeedaa fa'dan faa-u sababiyadu amar bay daba dhacdaa waa kow wadcu bari waa ducay daba dhacdaa waa laba wanha diid oo nahyi nahyi bay daba dhacdaa wasan su'aal istifhaam bay daba dhacdaa wacrid bandhig samee cardi bay daba dhacdaa lixadihim dhiirigelintooda dartood taxdiid iyo boorin bay daba dhacdaa tamane iska tamani tamani bay daba dhacdaa warju rajee rajay daba dhacdaa kadaaka kaa waxaa la mid lamida annafyu nafyigii qadkamula wuuna dhammaystirmayo intaasoo meelood ayaa laynaga rabaa wow inay sagaalkaa meelood inay fa'daasi daba dhacdo sagaalkiiba waa kanoo waan tusaalaynay sagaal tusaalaan ka soo qaadanay qaala tacaala alle wuxuu yidhi waaladiina kafaruu kuwa gaaloobay lahum waxa u sugnaaday naaru jahannama naarta jahannama laa yuqdaa calayhim lagu xukumi maayo geeri oo fa yamuutu ay dhintaan yamuutu waa afcaalu lkhamse wuxuuna daba dhacay nafyi oo laa yuqdaa waa nafyi fa'danina waa sababiyo fa bisababi alqadaa xukunka sababtii ayay yamuutu u dhiman lahaayeen kolkaa yamuutu waa ficil mudaarico afcaal hamsa calaamato nasbi waa xadfu nuun yaa nasbiyey fadaa nasbisay siduu kuufigu qabo sida basrigana an mudmaraa ayaa nasbisay qaala tacaala alle wuxuu yidhi kuluu cuna min ayibaati maa kii kiisa wanaagsan rasaqnaakum anu idinku arsaaqnay walaa tadqow fiihi xadgudub ha samaynina fayaxilla calaykum waxaa idinku soo degi adabii aniga cadhadayda ayaa idinku soo degiye kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum kaanu idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan walaa tadqow fiihi xadgudubna ha samaynina fayaxilla calaykum waxaa idinku soo degi adabii aniga cadhadayda ayaa idinku soo degi haddaba ereyga fayaxillaa markaynu doonayno fayaxilla calaykum adabii markaynu doonayno aan rabno fayaxilla calaykum adabii bal hadda u fiirsada fadani waa faau sababiya yaxilla waa ficil mudaaric oo mansuuba fadanaa lagu nasbinayaa siduu koofigu qabo siduu besrigu qabana an mudmaraa lagu nasbinaya waa saxiixulaakhir laakiin nahyi buu daba dhacayo walaa tadqow baa ka horaysa daakir ku celceli cashirkaaga fatanjaxa waad guulaysaniye ereyga fatanjaxaa ah, waa saxiixulaakhir laakiin halkuu daba dhacay baan doonaynaayo amar buu daba dhacay allaahuma hadinii ilaahow ihanuuni fa acmala khayran khayr baan samayn lahaaye fa acmala waa sababiya laakiin ducay daba dhacday oo allahuma hadinii bay daba dhacday hal xafidta duruusaka cashiraantaadii ma xifdiday faasmacaha aan kaa dhegaystae eh. hal wasalta almadiinata magaalada ma soo gaadhay fawqaabilaka aan ku soo dhoweeye alaa tazuurunaa war miyaadna soo ziyaaratid fanukrimaka waanu ku maamuusi lahayne fanukrimaka halka hore istifhaam wey nambarka shanaad alaa tazuurunana waa cardi hallaa addayta maxaad u gudan weyday waajibaka waajibkaagii fayashkuraka waxa kuu mahadnaqi lahaa waaliduka waalidkaa waa taxdiid dhiirigelin weeye alaa layta shabaaba yacuudu yowman fakhbirahu bima facala almashiibu alaa hooyaay layta shabaaba alla dhallinyarnimadu yacuudu yowman maalin miyuu igu soo laabto fa ukhbirahu waxaan uga sheekayn lahaa bimaakii facala almashiibu ciradu ay igu samaysay haddaba ereyga faubira ereyga fa ukhbiraa waa ficil mudaaric fa ukhbira waxaa fa u sababiya ka horaysa fadaasi tamani bay daba dhacday alaa layta shabaaba yacuudu yowma fakhbirahu bima facala almashiibu lacala allaha ilaahay waxaanu filanaynaa yashfiinii inuu icaafiyo fazuuraka waan kusoo ziyaaran lahaaye lacala oo raja ah ayay daba dhacday sagaalkii fadu ay daba dhici jirtay tusaalayaashaasaan culima ka soo qaadanay bacda waawilmaciya wowga yare waawilmaciyada la yidhaa ayaan halkana ku arkaynaa waxyaabaha uu daba dhaco wahiy waawu waawowda wahiya waaqicatu waxay dhacdaa bacda maa kiibay daba dhacdaa taqaculfaau fadu ay dhacaysay bacdahu dabadii intay fadu daba dhacaysay oo sagaalkii gabayga hore aan ku kulminay ah intii unbay daba dhici daakir ku celceli duruusaka cashiraantaada watanjaxa waad guulaysaniye watanjaxa allaahuma ahdinii ilaahow ihanuuni wa acmala khayran khayr baan samaynaya wa acmala laa talcabha ciyaarin wayadiica amaluka ididiiladaada ayaa dayacmiye wayadiica hal xafidta miyaad xifdiday duruusaka cashiraantaada miyaad xifdiday wa asmacaha aan kaa dhegayste wa asmaca alaa takhuudu miyaad isku tuurtid albixaara badaha miyaad isku tuurtid wa taakhuda waxaad qaadan lahayd alla aalia jawhar ayaad soo guran lahayde miyaad tahriibtid uma jeede hadda la soco badu way macno badan tahay haddaba markaynu tusaalaha koobaad nidhi daakir duruusaka watanjaxa watanjaxa wowgaa waawilmaciyaa la yidhaahdaa wuxuuna daba dhacay oo daakir ah allahuma hadinii ilaahu i hanuuni waacmala khayran khayran sameeye waacmala wowgaa waawulmaciya baa la yidhahdaa ducuna daba dhacay laa talcabha ciyaarin wayadiica amaluka idi ididiiladaada dayacmiya wayadiica waaxawey waawulmaciya nahyi bay daba dhacday hal xifidta ma xifdiday duruusaka cashiraantaada waa asmacaha aan kaa dhagaystee istifaan buu daba dhacay alaa takhuudu miyaad isku tuurtid albixaara badaha wataahuda la'aalia jawharta aad soo guratide bay daba dhacday hallaa addayta maxaad u gudan weyday waajibaka waajibkaaga wayashkuraka waxa kuu mahadnaqi lahaa waaliduka waalidkaaye taxdiid iyo dhiirigelin bay daba dhacday layta lii qinaaran miyuu ii ahaada dabaq min adahabi dahaba waaxuja waxaan u xajin lahaa ilaa beyt illaah ilaahay beytkiisa waaxuja lacala allaaha ilaahay waxaan filanayaa yashfi inuu caafiyo almariida ka xanuunsanaya wayarjica libaladihi waddankiisiibuu ku laaban lahaaye wayarjica lacalla ayuu daba dhacay laa yadiibu aalibu ardaygu kama maqnaado can xisatii xisadiisa oo wayar suba fi limtixaan imtixaankana uu dhaco ereyga wayar suba a ah baynu rabnaa markaa atadriib alwal atadriib alwal tadriibka koobaad ee cashiraanteennini ay leedahay waa bayin caddee alficl almudaarica ficilka mudaaric almansuuba ee la nasbinayo wacayin sheeg naasibahu ka nasbinaya fi lamilati taaliya tusaalayaashan mataa yaati rabiicu gugu markuu yimaa mataa goorma ayuu yaati rabiicu gugu iman fanatamataca waxaan ku raaxaysan lahayn bijamaali abiicati abeecadda quruxdeeda eh fadaasi halkay daba dhacday hadda fanatamataca bijamaali abiica istifaam iqra waxaad akhridaa kutub aladabi kutubta adabka liyastaqiimo si uu u tooso lisaanuka carabkaagu waa laamkii laa tatamanaha ha tamaniin annajaaxa guul wa adigoo ihmaalinaya diraasataka wax dhigashadaada taariikha taariikhda akhri litantafica si aad ugu intifaacsato bicibarihi cibrooyinkiisa lacala alxarba dagaalkii waxaa la filanayaa tantahi inay gebagabowdo fatasfugo waxa saafi noqon almashaaciru dareennada watazuulo waxa zuuli alaxqaadu calalxumada atadriib ahaani layliska labaad calaamatu nasbi alafcaal ataaliya waa bayin calaamata nasbi alafcaal ataaliya ficiladan waa inaan caddayno calaamatu nasbahooga laa tadribha garaacin caliyan cali fayadcuwo cali ka wuu ku habaariye imshi ila masjidi masaajidka u lugee litusaliya fiihi si aad ugu soo tukato laa tajlisii ha fadhiisanin fi ariiqi wadada fatamuuti waad dhimaniye laa tuftir ha afurin fii ramadaana ramadaan fatandamo waad ka qoomamooniye laa takhruj ila suuqi suuqa ha u bixin fayusraqa beytuka gurigaa lagaa xadiye laysa alcadaau min alfuduuli samaaxatan xataa tajuuda wamaa ladayka qaliilu laysa alcadaau waxbixintu maaha min alfuduuli waxa dheeraadka aad wax ka bixisaa samaaxatan deeqsinimo xataa tajuuda ilaayoo deeqdo wamaa ladayka waxaa agtaada ihina qaliilun uu yar yahay laastasilanna sacba ow udrika almunaa faman qaadat ilamaalu ilaa lisaabiriin laastasilanna waxaan fudaydsan asacba umuurta ad adag waan fudaydsan ow udrika almunaa ilaa intaan idin diilada ka gaadhayo faman qaadad ma hoggaansanto alaamaalu waxyaabaha la idi diilanayaa ilaa lisaabirin qof saabire mooye wax kale uma hoggaansanto wakuntu idaa kamastu qanaanta qowmin kasartu kucuubahaa ow tastaqiima wa kuntu waxaan ahay idaa amastu markaan gacanta ku dhigo qanaata qowmin qoom warmahood kasartu kii jebiya kucuubahaa meelaha ay xagasha ku leedahay ow tastaqiima ilaa intay ka toosayso laa ta'kulha cunin kaiiran wax fara badan fatadkhama waa daacaqurmiye qaala tacaala alle ayaa yidhi faqaatiluu la dagaalama allatii tatabqii dulmiga samaynaysa xataa tafiia ilaa intay ka soo noqonayso ilaa amri illaah ilaahay amarkiisa ay uga soo noqonayso atadriib aali layliska saddexaad bayin waxaad caddaysaa an naasibaka wax nasbinaya iyo walmansuubaka la nasbinayo iyo wa calaamata nasbihi calaamatu nasbihiisa fii maa yelika soo socda ixfad waxaad xifdidaa duruusaka cashiraantaada fatanjaxa waad guulaysani nihaayat alcaam sanadku markuu gebagabada yahay laa talcabniyahu ha ciyaarin fayadiica waxa dayacmi amaluka ididiiladaadee alaa tadhabu miyaa tegtid ila almasjidi fatahnama waad soo qaniimaysan lahayde alaa tanzilu cindanaa miyaad nala soo degtid fatusiiba khayran khayr baad heli lahayde alaa tansuru lmadluuma la dulmiyaha maadu hiilisid fayansuraka allaahu ilaahay baa kuu heelani fi dunya waalaakhira eh tacallamu alculuuma culuumta barta watanjaxuu biha waad ku liibaanaysiine watanjaxuu biha waad ku liibaanaysiine laa tuhmiluu ha ihmaalinina awqaatakum wakhtiyadiinna laa tuhmiluu ha ihmaalinina awqaatakum wakhtiyadiinna fatandamuu calayha waad ka qoomamoonaysiine xaafid ilaali nadaafata jismika jidhkaaga nadaafadiisa wayasixa badanuka cawaad caafimaadiye hal agtarta daxika qosolka miyaad badisay wayadhaba haybatuka haybadaadu meeshay ka bixiye wayadhaba haybatuka haybadaadu meeshay ka bixiye laa tadlimi lmiskiina miskiinka ha dulmiyin wayadcuwo calayka atadriib araabic layliska afraad mayiz waxaad kala saarsaartaa bayna alafcaali afcaasha almudaaricati mudaarica ah fii maa yeli oo waxaad u kala saarsaartaa yaa saxiixa yaa muctal ah yaa waxyaabahaasoo kale u kala saarsaar irxam u naxariiso alyatiima agoonka wayarxamaka allah ilaahay baa kuu naxariisanaya laa tusaafir ila alkhaariji dibadda haw safrin watarbaxa waad macaashiye alaa tazuurunaa miyaadna soo ziyaaratid wanukrimaka waanu ku sharfinaye alaa tuqaatiluuna maad la dagaalantiin qowman qoom nakasuu buriyey cahd allaahi ilaahay ballantiisii wa takuunu waxaad noqonaysiin min asaalixiina dad wanaagsane hal carafta ma garatay asaariqa tuuga watanjuwa minhu waad ka badbaadiyey qaala tacaala alle ayaa yidhi waalqaytu calayka dushaada waxaan ku tuuray maxabatan kalgacayl minii aniga xaggayga ka socda walitusnaca calaa cayni iyo indhahayga sidii a lagugu sameeyo hal nasaxaka ma kula teliyey waaliduka waalidkaa wataqbala minhu waad ka aqbaliye laytaka fahimta alla miyaad fahantid darsaka cashirkaaga watakuuna mucaliman mucallim baad noqonaye lacallaka waxaa la rajaynayaa tubta ila allah inaad ilaahay u towbo keentay wa tadkhula aljinaana jannooyinka ayaad geliye lacalla alghaa'iba ka maqan waxaan filanayaa yajii'u inuu yimaado wayafraxa akhuuhu walaalkiibaa farxiye atadriib alkhaamis layliska shanaad cayin waxaad noo caddaysaa alxarf aladii xarafka xudifa bacdahu dabadii la xadfay an yjtahidu aalibu ardayguu dadaalayaa liyanjaxa si uu liibaano banaytu beytan guri baan dhistay liaskuna fiihi si aan u dego maa kaana khaliilii saaxiibkay maaha liyajriya filmaari roobka mid dhex carara qaala shaaciru gabayaagii ayaa yidhi wadaa bulbuluun daara min wakrihi wafaara liyanjuwa min asrihi wadaakani bulbulun waa shimbirkii yarae bulbulka ahaa daara wuxuu ka duulay min wakrihi buu ka duulay bartii baradiisa ahayd ama dhufayskiisa ahayd wa fara wuu cararay liyanjuwa si uu badbaado min asrihi in la qafaasho qaala tacaala alle ayaa yidhi maa yuriidu allaahu alle ma doonayo liyajcala calaykum dushiinna inuu yeelo min xarajin wax dhib ah walaakin yuriidu wuxuu doonayaa liyutahirakum inuu idin nadiifiyo waliyutima nicmatahu nicmadiisa uu dhammaystiro calaykum dushiinna lacallakum waxaa la rajaynaya tashkuruun inaad mahadnaqdiin qaala shaacir gabayaagii ayaa tiriyo wuxuu yidhi الله نور أفلكا بأنجمها ليهتدى في ظلام الليل في الطرق الله إلهي baa نور ifiyey أفلاaكا أفلاagta iyo فلgyada بأنجuمiha xidigahooga ayuu ku ifiyey liyuhtadaa si loogu soo hanuuno fii dalaami leyli habeenka madow fi duruqi wadooyinka dhexdooda ijtahiduu nima yahow dadaala litanjaxuu si aad u liibaantiin qaala tacaala alle ayaa yidhi wamaa kaana allaahu alle ma aha liyudlicakum mid idin daalacsiin cala alghaybi haybka walaakina allaha ilaahay yejtebii wuxuu ka dooranayaa min rusulihi man yashaa ciduu doono alaa layta shabaaba yacuudu yowman faukhbirahu bima facala mashiibu alaa hooyay layta shabaaba dhallinyarnimadu yacuudu yowman maalin miyuu igu soo laabto fa ukhbirahu waxaan uga warrami lahaa bimaa facala almashiibu ciradu waxay igu samaysay ولبس عباءة وتقار عيني أحب إلي من لبس شفوف ولبس عباءة buste iyo shay weynoon cabaayad weynoon xidho oo wataqara cayni ishu ay ii qabowsato ayaa axabu ilaya xaggayga laga jecel yahay min lubsi shufuuf dharka xariirta ah inaan xidho axtarimuka miyaanku xurmayn oo watusiica ilaya adna aad xuma igu samayni atadriib asaadis layliska lixaad akmil waxaad dhammaystirtaa maa yelika soo socda bificlin mudaaricin ficil mudaaric mansuubin oo la nasbinayo yasdaadu waxaa kordhaya alxubu kalgacaylka xataa laa tusaafirha safrin maca khaainin khaain maciifa laa yuminu axaduku midkiin rumayn maayo xataa sun lisaanaka carabkaaga ka ilaali kay min alsinati اnnaas axsin ila naasi dadka wanaag u samee tastacbida quluubahum axsin ila naasi dadka wanaag u samee tastacbida quluubahum waynu aragnaa markaa waa ficil mudaaric baa lagu buuxinaya oo ficil mudaaric ku buuxi baa lagu lahaa axsin ila annaasi halkaa unbaa lagu buuxinayaa aadaadkii wax nasbinay key baad ku buuxinaysaa atadriib asaabic waa layliska toddobaad acrib waxaad icraabtaa ka toddobaad maa yeli warkan soo socda ayaad noo icraabi lam yakuni nuuru nuurku ma aha liyucrafa mid la garan lahaa lowlaa wujuudu dalaam madowgu hadduuna jiri lahayn فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم waxaynu doonaynaa bal hadda u fiirso falaa taktumuna ma qarinaysiin falaa taktumuna allaha ilaahay ka qarin maysiin maa fii nufuusikum wax nafihiinna ku qarsoon liyakfaa si uu u qarsoomo wamahmaa yugtam wax kastoo la qariyona allahu yaclam ilaahay waa garanayaayo rabbi cilmi ayuu u leeyahay subxaanahu wa tacaala oo wax kastood qari istidhaahdo ilaahay ayaa garanaya halkaa haddaba sidaynu dareemayno waxa inoogu jooga ama bartaa inoogu gebagabooday nawaasibta darsigii la odhan jiray dhammaan halkaa ayuu inoogu jooga in allahu tacaala waa inoo cashirkeenna dambe iyo jawaasimta cashirkii la odhan jiray wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa